walow xasadtu طacaama ardii faakhrajtu cushrahu huma aqaama cindii dahrahu lam yakun calaya fiihi zakaat musanifka meeshan wuxuu ku sheegaya farqiga u dhexeeyo farqiga u dhexeeyo waxa naqdaynka ah ama labada lacag oo fidada iyo dahabka iyo wixii ayaga ka naa'ib ah iyo waxaa kale farqiga u dhexeeyo yuu ku tusinaa sayna u dhici karin in looga qiyaasta maalka kale in lacagta looga qiyaasta sayna u suurageli karin wuxuu leehy walow xasadtu haddii aan shafto oon goosto tacaama ardii ardadayga tacaamkeeda oo beerta haddii aan goosto oo fa akhrajtu cushrahu markaan cushurkiisa toban markii loo dhigay qeybta aan iska bixiyo uma aqaama cindii agtayda uu ku nagaado dahraw zabankiisa lam yakun calaya fiihi zakaatun zaka layguma laha buu leeyahy beerti baad goosatay markaasay waxay ku noqotay maalan boqol eh, kiintaal oo kale boqolkii kiintaal cushurkoodu toban kiintaal aad iska bixisay sagaashkii kale god baad ku shubatay ama waxaad dhigatay maalan eh, maqaasiin ama mustawdici baad dhigatay marka eh, toban sana buu ku yiilay meeshaas marka tobankaas sano wax lagaa rabo male zaka male maadaama hal mar zaka la bixiyey xoolahaas marka lagu celceli maayo ulajeedada saas waa macnaha waxay ka duwan tahay lacagtii hore lagugu soo sheegay oo ahayd haddii ninkan uu leeyahay kun doolar oo kale uu sakadeeda bixiyo oo kunkii doolar bangi iska dhigto meesha iska taalla sanadka da markii dhammaatay inta taal hadda in laga sii sakeeyo waay marka farqiga lacagta u dhexeeya iyo xoolaha kale intaas weeyaan waxaa lamida ah xoolaha la dhaqda geelo oo kale haddaad santan shantan hala sanadkan aada zaka ka bixisid sanadka soo socota shantii hadday sidood u joogto neefkii ariga haddana waad ka bixinaysa marka waxaa lagu leeyahy xoolaha zakada ha laga wada bixiyo laakiin isku wada mid ma ah walow xasadtu haddii aan goosto dacaama ardiya ardadayda dacaamkeeda beerta timir ha noqoto galley ha noqoto ay rabtaa ahto oo fa akhrajtu cushrahu tobankiisi aan bixiyo markii toban loo dhigo qeyb aan ka bixiyo uma aqaama cindii uu ku nagaado dahrahu zabankiis oo dhan lam yakun calaya korkayga ma ah fii fii daalika tacaami zakaatun layguma laha wa fii annii low istahlaktu haddii aan ka halaago oon ka dilo lirajulin nin shay-an haddii aan ka dilo quwima calaya waxaa laygu qiimeeyaa danaaniira ayaa laygu qiima ow daraahim <coughs> lacagtii waxay kaga duwan tahay waxa kaleba kuu sheegaya macnaha lacagtii waxay ka duwanta u leeyahy haddii ay dhacda nin dhib inaan u geysto oo ama guri aan ka dumiyo xoolo aan ka dilo asiga dhib aan u geysto waxaa laleeyahay intaasoo danaaniir ama intaasoo dirhamaa lagugu leeyahay lama dhahayo ninkaan dhibkaad u geysatay toban guriyaa laguu leehay laguma dhahay ama dhul ugey laguma dhahay ama neef geela sii laguma dhahay ee waxa wax lagu qiimeeyo waa lacag marka lacagta waxay kaga duwan tahay waxyaalaha kale qiimayntaasay soo gelaysa wa fii annii low istahlaktu haddii aan halaagsado oo aan baabi'iyo lirajulin aan ka baabi'iyo shay-an haddii aan ka baabi'iyo quwima waxaa laygu qiimeeyaa oo laygu qadaraa calaya anay korkayga danaaniiro aw daraahim magti macnaha waxaa laigu magtaa waxaa laigaga maganayaa inaan danaaniir ama daraahim aan aan bixiyo liannahaa daraahimta ama danaaniirka alasmaanu lacagta weeyaan fii kulli maalin maal kulligiis oo dhan waxaa lagu lacagay iyaga waa maalkoo limuslim usugnaata ila diyaati mooye diyaad qofka haddii nin nool uu dilo ama nin ama naag haddii u dilo waxaa lagu qiimeeyaa marka waxaa lagu leeyahay waxay kaga duwan tahay eh, danaaniirta iyo daraahinta wax kastoo muslim loo geysto waxa lagu qadara iyada waa ilaa diyaadka maa nin haddii la dilo ama naagla dilo diyada lagu bixinaa lama dhahayo boqol kun oo danaaniir ama boqol kun oo dirham lama dhahayo ee eh, boqol halaad oo geel ah iyada diyada unbaa ka soocan wax wax lagu magdhabay laakiin inta kaloo qof muslim xoolihiisii gurigiisii naftiis wax loo geysto waxa weeyaan eh, waxaa lagu bixinaa lacag fa in qaala haddii ura haakadaa sidaas weeyaan oo arrinta saad u sheegtay waa qultu waxaan leey waana sidaas wax kale u yidhahda ma lehe fal ashyaa'u shayyaalka tatafaraqu waxay ku kala tagtaa oo ku kala soocmataa biaqala mimaa wasaftu laka intaan kuu soo tilmaamo wax ka yar ashyaada waxaa lagu leeyahay hadda lacagtii waxay kaga soocan waxyaalihii kale wax alaale wixii qofka loo geystay aydaa lagu qiimeeyaa zakadeeda ayd waa soo noqnoqotaa marka waxyaalahaas oo dhan ba waxay kaga duwan tahay baa lagu leeyahay kuwa kale marka haddii intaas lacagta kaga duwan tahay in ay xoolihii kale ka duwnaato lama diidi karay ayib wajadnaa wawajadnaa waxaan helnay caaman dad badan fii ahlilcilmi ka mid eh caaman dad badan oo fii ahli lcilmi dhexdooda ana rasuula allahi qadaa inuu xukmiyey fii jinaayati alxuri almuslimi ninkii xurka ee muslimka ahay dhibkuu geystay cala alxuri almuslimi ninkii muslimka ay dhibkoo kale u geystay khata'an gaf ugu geysta oo aanan ahayn kas aanan ahayn bimi'atin boqol baa lagu leeyahay uu nebiga ku xukmiyey bimi'atan uu nebiga ku xukmiyey qadaa rasuulu llahi macnaa ana rasul llahi qadaa fi bimi'atin uu xukmiyey min alibili calaa caaqilati aljaani ninka dhibka geystay qaraabadiisuu ku xukmiyey marka wuxuu leeyahay waxay kaga duwan tahay diyaadka meesheeda uu sheegayo dadka ahlucilmi o dhan waxay isku waafaqeen oo ay qaateen nebiga hadalkiisa oo ninkii dhibki hadduu geysta muslimka nin kale muslimka dhib u geysta gafna ay tahay waxa ugu geystay boqol xaalaadoo xukmiye boqolkaasoo calaa caaqilati iljaani qolada ninka wax geysta qoladiisa ay waxba ka bixinayso wa caaman fiihim haddana waan helnay dad badan oo fiihim fii ahlilcilmi oo ku dhex jira annahaa diyadii fii mudiyi halaathi siniina saddex sano inay socotaa shardi saddex sano boqolkaasoo halaad oo geel ah waxaa loo bixinaa saddex sana ayaa loo qaybinaa soddon iyo saddex halaad maraa la bixinaa soddon iyo saddex halaad soddon iyo afar markaa la bixinay fii kulli sanatin waxaa laga rabaa thuluthuhaa saddex marka loo dhiga qayb wa biasnaanin macluuma haddana sanadyaal oo la ogyahay marna waxaa la bixinaa qayb oo macnaha eh, rimiye ah oo ilmo ximbaarsan mar kalena waxaa la bixinayaa qeyb kale oo jadaca ahoo ay ka ridatay mar waxaa la bixinaa xiqa mar banaati labuun marka waa sidaasay u qeybsan yihiin marka dadka ahlu cilmiga intaasoo dhan waa isku waafaqeen oo diyada gooni bay ka tahay waxyaalaha kaloo dhibka la geysta fadalla wuxuu tusiyey calaa macaaniya fadalla midkaa nabiga uu xukmiyey wuxuu tusiyey calaa macaaniya min alqiyaas baabyaal badan oo qiyaaska ka mid ayaa midkaas looga qiyaasan karaa saadkuru minha waxaan sheegi doonaa in shaa allahu bacda maa yaxdurunii inta ii imaanaysa qaar ka mid wuxuu leeyahay nebiga midaas uu xukmiyey boqolka halaad oo geela ah baab badan oo macaani badana looga qiyaas qaadan karaa waxaanse kuu sheega hadda waxaan ka xasuusta buu kuleeyahy leeyahay markaasaa waxaa ka mid ah, wuxuu leeyahy musanifka inaa wajadnaa waxaan helnay caaman dad badan oo fii ahli lcilmi ana maa jana alxuru ninkii xurka ah wuxuu geystay almuslimu ah oo min jinaayati camdin kaski dhibkeedii ah aw fasaadi maalin maal oo la dilo oo la halleeyo ah maalkoo liaxadin u sugnaaday ayb marka eh, aw fasaadi maalin maal oo la fasaadiye maalkoo liaxadin u sugnaaday calaa nafsin dhibkaas loo geysto aw hayrihi anamaa jana alxuru lmuslim wuxuu geystay oo min janaayati cabdin calaa nafsin loo geystay aw hayrihi macnihi saasay noqoni naftiyaa dhib loo geystay ama hayrkeed fa fii maalihi yaa laga rabaa markaan ninkaas xorka oo muslimka waxuu geysto kas uu u geysto ama maal uu dhibaato u geysto fa fii maalihi yaa laga rabaa khabarkii waa inamaa jana alxuru lmuslimu min jinaayati camdin wixii kas uu u geysto fa fii maalihi maalkiisa qofka wax geystaa laga qaada duuna caaqilatii qaraabadiisa ama qoladu ka dhashay maya wamaa kaana min jinaayatin wixii dhib uu geysto fii nafsin uu u geysto khata'an oo gafce fa calaa caaqilatihi qaraabadiisa ama qoladiisa laga qaaday haddayba wax allaale wuxuu dhib u geysto ama naf ha gooy ama naf wax ka sokeeyo gacan iyo ama il ama wax ha geysto waxaa laga hadday gaf tahayna qaraabadiisa qoladiisa laga qaada haddii kas ay tahay oo camdi ay tahayna maalkiisa laga qaada taas waa qaacidada guud ayib uma wajadnaahum waxaan helnay dadkii ahlu cilmiga ahay mujmiciina inay ku ijmaacsan yihiin calaa an tacqila alcaaqilatu qaraabadii ama tolkii inay bixiyaan maa balaga wixii gaaraya huluha diyati diyada saddex marka loo dhigo qeyb kamida wixii gaaro inay isla bixiyaan waa ku ijmaacsan yihin thuluha diyati oo min jinaayatin ka ahaaday fi ljiraaxi yani dhibyaalka laysu geysta iyo fasaacidan thuluha diyati iyo fasaacidan saas diyadii thuludkeeda wax ka badan macnaha waxuu leey dadkii ahlu cilmiga ahay ninkaan haddii dhib loo geysto dhibkaas haddii naf ay tahay oo asiga loo geysta waaba la gart oo asiga naftiisaa la dili diyadii boqolkii alaad toolkiyaa bixinay hadday ka yar tahayne waxay ku ijmaaceen wixii thuluth gaari karo saddex marka loo gaaro loo dhiga diyadii haddiiba soddon iyo saddex alaad oo wixii ninkan lagu dhuftay ay gaari karto waa lala bixina intaas waa ku ijmaacsanyin wixii ka hoosey waa isku khilaafay maala ninkii gacan baa laga gooyey gacantii diyadeed meeqa waa konton halaad wa konton halaad diyadii saddex marka loo dhiga qaybtiis ma badan tahay ninkii oo la dili lahay way ka badan tahay bes marka waxaa leeya waa lala bixinay uma wajadnaahu maan helna dadka ahlucilmiga ahy mujmiciina igoo ku ijmaacsan calaa an tacqila alcaaqilatu qaraabadii ama tolkii inay bixiyaan maa shay balaga gaaray hulutha diyati diyada saddex marka loo dhigay qeybteeda oo min jinaayatin adhib fi ljiraaxi jiraaxada naftoo layska qaado wixii ka sokeeya dhibabka laysu geystaa jiraax la yidhahdo iyo fasaacidan thuluthkii wax ka badan haddayba gaarto in la bixiyo wixii ka sokeeyena waa kana uma iftaraquu waxay ku kala tageen fii maa duuna athuluth saddex markii loo dhiga hadday gaarayn dhig ka mid ay gaarayn oo ninkan dhib baa loo geystay daqar baa lagu dhuftay daankaa laga jibiyey markaasaa waxaa lagu qadaray labaatan halaad labaatan halaad diyadiisii oo boqol aheed tuludkeeda ma gaari karto way isku khilaafeen fa qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen asxaabina haddii uu yidhahdo maalig weeyaane tacqiilu lcaaqilatu caaqiladii waxay bixinaysaa oo tolki waxay bixinayaan almuudixata midii lafta cadaynaysa wahiya nisfu lcushri weeyaan diyadii markii toban loo dhigo qaybteedii oo tobanaad niskeedoo shan halaad ah cushri diyadii markii toban loo dhigo boqol halaad markii toban loo dhigo toban halaadaa ah ayaa toban ah, cushri ah tobankaas niskiisii oo khamsa ah markaan ayaa la qaaday faqaala bacdu asxaabina waxay dhaheen tacqilu alcaaqilatu waxay gudaysaa oo tolki almuudixata midii lafta cadaynaysa wahiya nisfu lcushri diyadoo toban loo dhigay midkeed niskeed waay io fasaacidan walaa tacqilu maa duunahaa wixii ayda ka hooseyn bixinaysa afar halaad ninkan dhibaa loo geystay gacantaa laga jibi gacantii ma jabno oo waa soo hartay laakiin dhibaa gaaray markii la qiimeeyey afar halaad ayay noqotay ninka ra'yigan qaba lama bixina leeyahy faqultu waxaan u idhi libacdi man qaala ninkii yidhi qaarkiis tacqilu nisfa alcushri cushurkii diyadii tobankeeda niskeeday bixinay ninkii yidhi walaa tacqilu maa duunahu intaas wixii ka sokeey ma bixinaysi ninkii yidhiyey waxaan u leeyahay hal yastaqiimu alqiyaasu qiyaaskii ma toosnaanaya oo ma socon karaa oo ma la socodsiin karaa cala sunnati nebiga xadiidkiisii horo oo diyadii qofkii oo khata loo dilay gaf loo dilay boqolkii halaad tolkii ha bixiyo ou yidhi haddii hadhiirah looga qiyaasta xadiidkaas ilaa biaxadi wajhayn laba weji midkood mooye wax kale kuma socon kara uri markaan wamaa humaa labadaas weji maxay yihiin qultu waxaan u idhi an taquula inaad tidhaahdid lamaa wajadtu nabiya markaan helay qadaa bidiyati inuu xukmiyey cala alcaaqilati tolkii inuu diyada bixiyaan ninkii gaf lagu dilay tolkiisa ha bixi markuu yidhi qultu bihi waxaan idhi itibaacan anna waxaan leeyahay ninkii gaf lagu dilay tolkiisaa bixinaa itibaaca nebiga anoo ku raacay saas inay tidhaha oo famaa kaana duuna diyati diyadoo kaamil wixii ka sokeeyane fa fii maali ljaani ninkii jaanigaa laga rabaa wax geystay inad tidhaahdid waa qayb oo walaa taqiisa aadan qiyaasinin cala diyati hayrahaa diyadaas waxaan inkuma qiyaasin waxaad leedahay ninkii wax lala bixinaa waxaa weeyaa ninkii gaf loo dilay wixii ka sokee dhib loogu geysto gafba ha aaday wax lala bixinayo ma ina tiraa waj weeyaan walaa taqiisa aadan qiyaasanin hayrahaa diyada hayrkeedaas cala diyati aadan u qiyaasan lianna alasla waxa weeyaan aljaani awlaa ninka jaaniga ayaa ah haboon an yaqrama inuu gudo jinaayatahu dhibka u geystay min hayrihi asaa kaga haboon awlaa min hayrihi awlaa asaa ka haboon min hayrihi an yaqrama jinaayatahu dhibka u geystay inuu gudo asaa haboon ee waxa weeyaan wax allaale wuxuu geysto asaa iska bixinaya ilaa qof naf inuu bixiyo mooye oo nebiga meesha halala bixiya u yidhi keli loola bixinay kamaa yaqramuhaa qofka soo u gudaya ou magaya fii kayri alkhataa'i gafka waxaanan ahayn fi ljiraaxi dhibabka kaloo loo geysto sidii qofka naftiisa isaga bixin jiray markuu kas wax u geysto oo khata uusan ahayn soo u bixi jiray yaa markaa gaf markuu wax u geysana uu iska bixina ilaa naf inay baxda mooye waqad awjaba allahu cala alqaatili wuxuu ku waajibiyey ninkii wax dilay khaطa'an wax u dilay diyatan oo ku waajibiy waraqabatan ninkii nin muslim ee dilo oo gaf u dilo waxaa la ogyahay fadiyatu musallamatun ilahi wa taxriir raqabat si ilahi yiri in diyana la bixiyo raqabana la bixiyo fazacamtu waxaan aan ku ama fazacamta in la yidhaha waxaa ad sheegtay ana raqabata yani qoorta la xuraynayo oo ninkaas diyadii markuu bixiya uu qof xool ku fii maalihi in laga rabo ninkaas raqabadaas haddii liidaas raqabada suuqah laga soo gado addoonkii haddii la helo boqol kun hadduu gaaro ninkan wax geystaa laga rabaa qaraabadii la bixi qaraabadii la bixi liannahaa diyadaas ama raqabadaas min jinaayatii dhibkiisaa keenay asaa dhib u keenay marka sidii asiga raqabada isaga bixin jiray sidaas oo kale dhib allaale wuxuu geysto oo naf bixid aanan ahayn walow gafba ha ahaadee asiga ha iska bixiyo ina tidhaahdo qiyaaska waa ku toosnaanay oo tiraa marka wa akhrajtu diyata diyadii kaamilka ina waan bixiy min hada almacnaa itibaacan anigoo nebiga ku raacaya aan bixiyo ninkii nin gaf u dilo asiga ha iska bixiyo ma dhahayee nebigaa yidhi tolkiisa ha bixiyo tolkiyaa ka bixinay wa wakadaalika sidaasaan attabicu fi diyati diyadana sidaasaan u raacaya wixii ka soo harayna maba u qiyaasanaya ninkaa iska bixiyaan leeyahay ina tiraa wajwa wa asrifu waxaan waan ka iilayaa oo waan ka duwayaa bimaa duunahaa diyada kaamilka wixii ka soo haray ilaa an yakuuna inuu ahaadaan u duwayaa fii maalihi ninka wax geysta maalkiisa diyadaas oo qofka kaamilka waa lala bixina tolkiisaa la bixina duu gaf yahay wixii kasoo soo harayna waxaan ula aaday maalkiis inuu bixiy sidii awalba ay qiyaasta ahayd liannahu awlaa asaa awlaysan an yaqrama inuu gudo maa janaa wuxuu wax geystay inuu gudo min hayrihi asaa ka habboon liannahu awlaa asaa habboon an yaqrama inuu gudo min hayrihi ka owlaysan yahay maa janaa wuxuu geystay inuu gudo yuu ka habboon yahay wa kamaa aquulu saan leeyahay fi lmasxi cala alkhufayni oo la masaxa markii la weyse lugaha meeshii la dhaqi lahay hufayn hadday ku jiraan kor looga masaxayo ruksatun baan leeyahay bilkhabari bisababi alkhabari baanan u leeyahay can rasuulillaahi uu ka sugnaaday walaa aqiisu ma qiyaasanaya caleyhi cala almasi cala hayrahu asiga waxaan ahan ugu qiyaasan mahay sidiiba qiyaaskaas oo masxulkhufayn meeshuu ku soo arooray loogu ekeynayo oo aan lalahayn ninkii haddii shaati oo wato gacanta intuu dhaqi laha kor ha ka masaxo cimaamaday madaxa ugu jirto madaxa kor ha laga masaxa ee aanba la taabanayn tinta wax yarna xataa laga taaban maayo lama dhahay oo aan loo lahayn waxaan ugu qiyaasanaynaa khufeynkii lugta ku jira aan loo lahayn ee khufeynka meeshiisa le aan la dhaafinayn sidaasoo kale nebiga maadaama ninkan tolkiisa hadduu gaf u dilo ha u yidhi meeshasaan ku ekaynaa wixii ka soo harayne asaa iska bixinaayo waxay rabta ha gaarto inaad tiraada wej bay ahayd buu leeyahy ayib kaas waa labadii weji midkood in aad tirahdid nebiga diyadi wuxuu ku xukmay qofkan markii gaf loo dilo diyadi in lala bixi wixii kasoo soo waxa waan ka iilo gooni baan u qaato ninkaa laga qaada in tiraa wej waay aw yakuunu alqiyaasu in aw yakuuna alqiyaasu u ahaada min wejhin thaani weji labaad qaala wuxuu ihi wamaa huwa qultu waxaan idhi akhraja rasuulu llahi ilaahi rasulku haduu bixiyey aljinaayata dhibka la geystay khata'an loo geystay si gaf e cala nafsi loo geystay mimaa hadduu ka bixi nebiga uu gooni ka yeelay jana aljaani ninkii dhibka geystay uu geystay calaa gayri nafsi calaa gayri nafsi nafti waxaan ahayn oo u geystay naf ma dilin laakiin gacanuu gooy ilbuu bixi calaa hayri nafsi waa iyo wamaa jana inuu ka bixi nebiga calaa nafsin u geystay camdan u geystay ninkii wuxuu kas u geystay maadaama nebiga gooni u bixiyey markuu kala saaray gafkii loo geystay nafti iyo iyo gafki wixii kas oo naftii wixii ka sokeeyey oo jaraaxadii ah markii gooni loo bixiyey oo laga saaray wamaajanaa shaksiga wuxuu geystay calaa nafsin camdan u geey oo fa jacala nebiga gafka uu yeelay ninkii gaf wax u dilay calaa caqilati qaraabadiisa ama tolkiisa yadmanuunaha inay bixinayaan wahiya alakharu waana midda badan macnaha diyadii oo kaamil aha in nebiga maadaama uu ka yeelay ninkii gaf wax u dilay markiisu ka yeelay nebiga in la bixiyo diyadaasoo kaamileh jacaltu waxaan yeelay inay tidhaabay eh calaa caaqilatihi tolkiisa yadmanuuna inay ay damaana qaadayaan alaqala wax yar oo min jinaayatin min jinaayati alkhata'i gafka midkiisa yar haddii naftii weyneed nebiga halala bixiyo uu yidhi oo boqolkii halaad oo diyada gafka loo geystay haddii konton halaad ama toban halaad ama hal halaad ay noqotone in lala bixiyaan uga qiyaas qaatay haddaad tiraana wej bay ahayd buu leeyahy qultu waxaan idaa akhraja rasuululahi hadduu bixiya aljinaayata khata'an gaf wax loo geysta calaa nafsi loo geysta mima hadduu ka bixiya janal jaani qofkii jaaniga ahay wuxuu geystay calaa hayri nafsi u geysta nafta waxaan ahayn oo calaa hayri nafsi waxa weeyaan xoolihii beertii ah, ninkii laga daaqay ama neefaa laga dilay calaa hayri nafsi waay iyo wamaa janaa hadduu ka bixiya calaa nafsin wuxuu u geystay camdan ama qof kas wax u dilay qofka haddii kas wax u dilo asaa macnaha xoolihii laga rabaa oo fa jacala nebigu wuxuu yeelay calaa caaqilatihi yadmanuunaha inay damaano qaadayaan wahya midaas diyadana alaksar waa boqol haalaad oo geel ah in la damaano qaado uu gotolkiisa ka yeelay marka saas haddii agarka ay damaano qaadeen jacaltu calaa caaqilatii tolkiisa waxaan ka yeelay yadmanuuna inay damaano qaadayaan alaqala mid ka yar oo min janaayati alkhata'i gafka midkiisa yarna inay damaano qaadana ka yeelay lianna alaqala midka yar owlaa asaa haboon an yadmanuuhu inay ka damaano qaataan oy ka damaano qaadaan canhu can iljaani min alakhari asaa ka haboon aw fii mili macnaahu ama waa lamid ninkii boqol halaadoo geel lala bixiyey ee gaf awgeed loola bixiyey hadduu dhib geysto gaf oo hal neefoo geel en u yahayne ha lala bixiyo saas inay tiraana wej bay ahayd bood qaala ninkii wuxuu ihi markaan haadaa midkan awla lmacnayeyni labada macno kan ugu fiican weeyaan an yuqaasa caleyh xadiidka haddiiba wax looga qiyaasanayo in la yidhaahdo nebiga meeshii boqolkii halaad tolkii hala bixiye keli ah lagu ekayna inta kale asiga asaga bixiy la yidhaha waxaa ka fiican sidii wixii badan loola bixiyey wixii yaraana halala bixiyo in yidhaha fiican saasaa wanaagsan buuri walaa yushbihu haadaa midkaan mana shabahaya almasxa alkhufayn khufayn la shabaho oon wax kale looga qiyaasanayn lamid ma ah ee kan waxaa weeyaan wixii kaloo la macnahoo dhan oo gaf loo geystoo dhan baa looga qiyaas qaadan kara fa qultu lahu waxaan idhi haadaa kamaa qulta sidaan haadaa midkaan kamaa qulta sidaa tiri waa in shaa allah waahlulcilmi dadka cilmiga oo saaxiibka mujmicuuna waxay ku ijmaacsan yihiin calaa an taqrama alcaaqilatu qaraabada inay guddo athulutha saddex marka loo dhigay diyadii midkeed iyo wa akhara wa ijmaacuhum ayaga waxay ku ijmaaceenne sidaas ay ku ijmaaceen daliilun waxay tusaysaa calaa annahum ayagii qad qaasuu inay qiyaasteen bacda maa huwa aqallu inta ka yar qaar ka mid ah min addiyati ka yar biddiyati inay ugu qiyaasteen waxaa weeyaan haddayba yidhaahdeen hulus iyo wax ka badan waa lala bixinaa oo gaf loo geystay macnaha waxa weeyaan nebiga meeshuu yidhi keli kuma ekaysanine way soo dejiyeen way ugu qiyaasteen maadaama qiyaas meesha uu yimiday in hulus keligiis la ag taagnaada ma ahee waa in wixii oo dhan looga qiyaasto lilah wax alaale wixii gaf loo geystay waa lala bixina in la yidhahdo wa wa ahlulcilmi mujmicuuna waxay ku ijmaacsan yihiin calaa an taqrama alcaaqilatu tolki inay gudo athulutha diyadii huludkeedii iyo wa akhara wixii ka badan wa ijmaacuhum ijmaacooda calaa dalika macnaha saasay ka dhintay waxay daliilun wuxuu u yahay calaa anahum ayaga qad qaasuu inay qiyaasteen bacda maa huwa aqalu wax ka yar qaarkiis min adiyati ka yar waa hulusu diyadii oo halala bixi liire bidiyati in ugu qaala wuxuu ihi ninkii oo imaamu shaafici la hadlay ajal waa nacam oo waa sidaas weeyaan oo waa qiyaastii meeshii waa timid faqultu lahu waxaan u iriyey faqad qaala saaxibunaa annaga saaxibkiina wuxuu yiriyey imaamu shaafici waaye qad axsanu maa samictu intaan maqlay waxaa ugu wanaagsan an taqrama alcaaqilatu caaqilada inay guddo huluثa diyati diyadii saddex marka loo dhigay qaybteeda iyo fasaacidan wa xakaa wuxuu u sheegay annahu midkaasna alamru cindahum amarka agtooda ee inuu yahay yacni madiina waxa laga yaqaano in adduunyadii saddex marka loo dhiga qaybteeda iyo wax ka badan haddii ay gaarta ninkii gafka u geystay in lala bixinayo oo amarka madiine laga yaqaana kaas inuu yahay ee afara'iti iga waran in ixtaja lahu hadduu u xujaysto ou imaamkiina u doodo muxtajun mid wax doodo bixujatayni laba xuja haddii uu usoo xujaysto ka waran imaamu shaafici baa wuxuu leeyahay imaamkiina oo maalig ah haddii uu leeyahay eh, ama tolkii wuxuu gudayaa wixii hulusudiye gaaro iyo wixii ka badan waana amarkaas waa amar la yaqaana madiinadii nebiga calayh isalaatu wasalaam sidaasaa lagu yaqaana oo dadkii degan ahlucilmiga ahay ee bal iiga waran adiga nin yahabow afara'ayti xanafigu waxaad iiga warantaa in ixtaja lahu haddii uu u xujaysto ou imaamu maalik ninka nin kale haddii u yidhaahdo imaamu maalik xujadiisa waxa weeyaan bixujatayn haddii u xujaysto ka waran alayidhi qaala wuxuu ihi maa humaa qaala faqultu lahu faqad qaala saaxibunaa axsanu maa samictu an tagrama alcaaqilatu huluha adiyati fasaacida waxakaa anahu اlamru cindahum afara'ayta in اxtaja lahu muxtaju bxujatayn waxaan kusoo dhex jirnay mas'aladii qiyaaska ahayd qiyaaska waa maxay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ninkii qof hadduu dilo oo si khata oo gafa uu u dilo in diyadii caaqilada ay ka bixinaysa baa lasoo sheegay marka waxaa looga qiyaastay maadaama diyadii badneed ay dadka la bixinaysa caaqiladii haddii qofkii dhib ou geysto oon dil ahayn oo khada oo gafna ka ah gacan buu gooy ama il buu riday marka inay caaqiladii la bixinaysa khata'aas eh, taas buu kuu sheegay caaqiladana ikhtiyaarkeeda maahana wax sharciga ou saaray waay oo siday rabto macnaha eh, ninkii rabana ma diidi karo ninkii rabana ma ogolaan karo marka qiyaaskii marka waxaa la yidhi maa duuna annafsi waa la qaadayaa oo waa lala bixinaya laakiin intay ku eg tahay ma waxa weeyaan ninkan wax allaale wuxuu gaf u geystay diyadii weynaa laga soo bilaabo ilaa dirhamka ugu hooseeya waa lala bixinaa miya mase eh, maa cada thuluth ma maa kaana akar min athuluth fasaacidana la bixinaa mase waxaa weeyaan ilaa almuudixa intii laga gaaro oo shan halaad ah iyo wixii ka badana lagu bixinaya wixii kalaa saas bixinay intaasoo dhan waxaa weeyaan aqwaal wa marka eh, maalik leeyahay eh, qaar thuluthudiya wixii gaara lala bixinay liannahu mujmac weeyaan qaarna waxay leeyihiin ilaa muudixa shan halaad waa la bixina iyo sarey marka waxaan soo sheegnay hadeertaan inay caaqiladii ay gudayso waxay noogu war waxay ahayd in ay caaqilada gudayso thuluth iyo fa akthar qolaa saas daliishatay faqultu lahu marka waxaanuu idhi buu faqad qaala saaxibunaa wuxuu yidhi oo maalig ah saaxibunaa maalig baa loo jeedaa axsanu maa samictu intaan maqlay waxaa ugu wanaagsan an taqrama alcaaqilatu caaqiladii oo qaraabada inay magto hulutha diyati diyada markii saddex loo dhiga qaybteeda iyo fasaacida haddii ninkaa waxuu gafka u geystay oo nafti aan la goynin ah hadday gaarayso diyada saddex marka loo dhiga qayb ka mid eh waa lala bixinaa iyo wixii ka sarreeya waxaa kaa saaxiibkeenna wuxuu sheegay annahu midkaan alamru cindahu amarka la yaqaano macruufka asiga waayo ee afara'ayta bal waxaad iiga warantaa in ixtaja lahu hadduu u xujaysto muxtaju nin wax xujaysanayo bixujatayni laba daliil marka sidaad arrintuu kala suuraysiisay waxaa weeyaan imaamu shaafici oo meel ah iyo maalig oo xujadiisa uu soo cardiyo oo meel ah iyo nin uu ka dhigay shaksi imaamu maalig u doodayo oo meel ah iyo ninkii dooda ay u socoto asalka ah oo reer axnaaf ah afartaasaa meesha ku jirta hadda waxaa lagu leeyahay meesha ugu horeysa waxa weeyaan yani saaxiibkeenu imaamu maaliga wuxuu qabaa baa lagu yidhi sida tan oo ah in thuluthudiya lala bixiyo iyo famaa fooq waana lagu ijmaacsan yahay marka ninkii axnaafta u doodaa waxaa la yidhi ninkaa saaxiibkoo saas yiri haddii nin kaloo intuu soo baxa asigoo macnaha xujadiisa difaacaya laba daliilo oo u daliishtaa balka warnaa leeri marka ninkaan yani yaxtaju lahu yani calayhi ma ah bimacnaa fara'ayta in ixtaja muxtajun lahu lilimaam eh, almaalik bixujatayn asoo u gargaaray imaamu maalik ra'yigou yidhi laba daliil hadduu soo daliishta maxaad ugu jawaabi lahayd adigoo axnaaf ah saas macnahe weeyaan qaala ninkii oo xanafiga ahi wuxuu yihi wamaa humaa labada daliil ooy suuragal tahay in imaamu maalig loo keeno say xujadiisa ay u ayida maxay yihiin qultu waxaan idhi buu idhi yaquulu wuxuu leeyahay macnaha ninkii muxtajka ahay hadda qultu shaaficiya iska leh laakiin ana wa anta waxa weeyaan ninkii lisaankiisa lagu hadlay qultu aniga shaafici waxaan idhi yaquulu waxau leeyahay ana wa anta mujmicaani ninkii imaamu maalik u doodaa waxau leeyahay ana wa anta anigii adiga mujmicaani waxaan ku ijmaacsannahay calaa an taqrama alcaaqilatu qaraabada inay guddo oy magto athulutha iyo fa akara wixii ka badan wa mukhtalifaani waxaan isku khilaafsannahay fii maa huwa aqalu minhu wixii ka yar wa inamaa qaamat alxujatu xujadiina waa la helay biijmaacii wa ijmaacika cala hulud aan ku ijmaacnay walaa khabara cindaka khabar oo xadiidana ma haysid fii aqala minhu wax ka hoose ee maa taquulu lahu maxaad u leedahay hadalkii markaan kuu soo sheegay ulajeedada intaas ay tahay waxaa haddii ninkii imaamu maalik uu dooday hadduu ku yidhaahdo waxa lagu ijmaacsan yahay oo qaraabadii inay bixinayso diyadii saddex haddii loo dhiga qayb hadday gaarto iyo wixii ka badan muslimiintao dhammaa ku ijmaacsan aniga marka haddii uu yidhaahdo ninkaas maalig ah diyada saddex marka loo dhiga qayb haddii lagu ijmaacay meesha lagu ijmaacay aan qabsaday intaas iyo wixii ka sarraysay qaraabadii bixinaysaa wixii ka sokeeyo wax la bixinaya male ninka asaa iska bixinaya saas hadduu ku yidhaahdo maxaa khabar ahood u haysaa oo aad dhihi kartaa qaraabadii way la bixinaysaa huluudiya waxa ka hooseeya waxaad u sheegi karta ninkaas maxay tahay taas weeyaan jawaabta ana wa anta buu leeyay ninkii imaamu maalik u dooday mujmicaani waxaan ku ijmaacnay calaa an taqrama alcaaqilatu hulud caaqiladii inay ulu gudi karto waa ku ijmaacnay oo khilaafka ma jooga if aar marka meeshaasaan ku ijmaacnay wamukhtalifaani fii ma huwa aqalu minhu ulka wixii ka yarna waa isku khilaafsanah aniga marka intaan isku waafaqsannaha qabsadeen in intaasay bixinaysaa wainamaa qaamat اlxujatu xujadiina waa la helay oo ogantay biijmaacii waijmaacika calى ulu aniga adiga waxaan ku ijmaacnay in ulu laga bixinay yaa ijmaaci iyo xujada lagu helay walaa khabara cindaka adigana khabar oo nebiga ka yimid ma haysatid fii aqala minhu uluka wax ka yar in lala bixi karo ee maa taquulu lahu maxaad u daliishanaysaa ninkaasaad ku radinayaa layidhi ninka ku dhahaayo ulu waa lala bixi karaa wuxuu leeyahy uluka waxaan u qabsaday waa lagu ijmaacay wixii ka sarreeya ka hooseena waa laysku khilaafay maadaama laysku khilaafay yaan waxaan qabsaday waxaa lagu ijmaacay wixii ka hooseena lama bixinayo saasaan idhi qaala ninkii axnaafti ahay wuxuu ihi aquulu ninkaas waxaan ugu jawaabayaa ina ijmaacii aniga ijmaacayga min gayri lwajhi wajka adiga aad sheegatay waxaan ahayn waay alladii wajkaoo dahabta ilayhi aad aada u kacday ijmaaca saad u daliishatay aniga u daliishan maayo ijmaacii aniga ijmaaciga waxa weeyaan inamaa huwa qiyaasun waxaa looga qiyaas qaadanaa calaa ana alcaaqilata qaraabadii idaa qarimat اlakara waxii badnay hadday kula bixisay daminat waxay bixinaysaa kula bixinay maa huwa aqalu minhu ee faman xadda laka huluث adigoo maalig ah ama maalig u doodaya yaa ulus adiga yaa kuu xadooyuu yidhi wax ka hoosee lama bixi karo ara'ayta bal iga waran in qaala laka kayruka niman adigaen hadduu ku yidhaahdo bal taqramu caaqiladii waxay gudaysaa tiscata acshaarin cushurki markii toban loo dhiga sagaalkiisa ay gudaysaa walaa taqramu maa duunahu waxaas wixii ka yarna qaraabadii bixi maysa haddii isku yidhaahdo adiga maxaa ugu jawaabayaa leeda ninkaan su-aashaa wata waxaa weeyaan nin xanafi ah wuxuu leeyahay ninkaas maaliki ah waxaan ku radinayaa waxaan leeyahay buu idhi aniga markan ku leeyahay qaraabadii inay macnaha saddex marka diid loo dhigay qayb inay bixiso waa lagu ijmaacsan yahay aniga ijmaacaas anba waxaan ka qaatay maadaama intaas lala bixi intii ka dambeeyana waa lala bixinaya ee adiga seed u qabsanaysaa markii hulud keligiis waa lala bixi karaa wixii ka dambeeya lalama bixi kara xaggeed ka keentay ayib taasaa lagu xujaysta laakiin hadda waxaad moodaa xujadaas waxaa weeyaan waa laga jawaabi karaa oo ninka imaamu maalik mulsamkuma ah liannahu ninkaas waxau dhihi karaa ijmaacu lmuslimiina calaa ana alcaaqilata taqrub taqramu athuluth xujo weeyaan waa ijmaac adiga waxaa ka hooseeyane khilaaf waa ijmaacna ma aha daliil gaar era ma haysa marka waa laga jawaabi karaa midaan adirtaan aniga waaan uj waxaan uluka u doortay waxa waye liannahu ajmaca calayhi lmuslimuun waxaan ka hoosey ugu tegayna waa laysku khilaafi waxaa lagu ijmaacay wixii ka sarreeyaan qaatay aniga jawaab oo rasmi oo laga bixi karo weeyaan aquulu waxaan le qaala ninkii xanafiga aquulu waxaan leeyahay ina ijmaacii aniga ijmaacayga min gayri اlwajhi wejkii adiga aada qaadatay waxaan ahayn weeyaan aladii wejkoo dahabta ilayhi adiga aad u tagtay ijmaacii aniga ijmaacayga inamaa huwa in kale maahe qiyaasun weeyaan calaa ana alcaaqilata caaqiladii qaraabadii idaa qaramat اlakara wixii badnaa hadday gudday damanat waxay damaano qaadaysaa maa huwa aqalu minhu wixii ka hoosey ee faman xadda laka yaa kuu gooyay adiga haddaad maaliki tahay athulutha ulu yaa kugu ekaysiiyo yidhi wax ka dambeeya ma gudi kartid ara'ayta iiga waran in qaala laka kayruka niman adiga ahayn hadduu ku yidhaahdo bal taqramu caaqiladii waxay gudaysaa tiscata acshaarin diyadii marka toban loo dhigo diyada haddii toban boqolkii halaa toban haddii loo dhigo waa toban halaaday noqonay tobankaas tiscatu acshaarkeeda waxaa weeyaan sagaal halaad sagaal halaad bay gudaysaa walaa taqramu maa duunahu haddii aas nin yidhaahdo maxaad ku radinayaa lihi ninkii maaliga ahay tan waxaa lagu radi karaa lianna almuslimiina lam yujmicuu calaa ana alcaaqilata taqrumu tiscata acshar aa lagu radin karaa baynamaa huludka waa lagu ijmaacay waxaa laisku khilaafsanya waxa ka sokeey markay ma dhihi karaysid maadaama huludka ay ku ijmaaceen waxaa laga qaadanaa wixii ka sokeeyana waa ku ijmaaceen lama dhihi karay qultu waxaan idhi buuri imaamu shaafici markaan fain qaala laka haddii uu ku yidhaa ninkaas maaliga ah fathuluthu maalka huludkiisa yafdaxu waxau cuslaynayaa man harimahu ninkii gudo haddii uu ku xijaysto imaamu shaaficiga maanta wuxuu u doodayaa ninkii imaamu maalik u doodaya markaasu wuxuu ihi wuxuu huludku u doortay tiscatu cashaarna uu dooran waaye waxaa dhici karta in ay tahay huluska waa badan yahay ninkii keligiis bixi la yidhahdo maalkiisa dhibaato weyna u geysana marka imaamu shaafici saas inuu ugu jawaabo maayn xaqiiqada marka la fiiriyo waxaa la yidhaahdaa ninka khasmigaada ah hadda waxaa aada mashhuur u ah markaad u fiiriso kutubta oo khilaafka culamada soo cardiso waxay caado u leeyihiin madhabkan ninka muqallidkiisu oo adilada xooga badanna buu soo deliishanay ninka ka soo horjeeda madhabta kale adiladeedane haddii laga yaabo inay shan adilood daliil ahoo qawi ay leedahay waxaa laga yaabaa inuu labada daliilo ugu daciifsan inuu u sheego keli ah maxaa loo sheegaa liyumkina araddu calayh waxaa laga yaabaa axyaanan adilo ninkaas uusan sheeganin oo adiga aada u abuuraysa inaad u sheegatid xataa yumkin radda calayh walidaalika waxaa lagu leeyahay sideedaba haddaad rabtid inaad madhab kasta aada garatid qowlkeeda waa adilo tahay inaad madhabka adiladiisa ka fiirid saasaa fiican laakiin haddaad tidhaahdo ana aakhudu adilata alaakhariina fii kutubi madhabin aakhar sidii laga rabay uma cardinayso marka imaamu shaafici saas lagu tuhmi maayo laakiin jawaabka hadda uu ka bixiyey midaan oo ah imaamu maalik wuxuu u doortay uludka liannahu ninka haddii la dhihi lahay ulud iyo wixii ka badan maalkaada ka bix culaysay ku noqon lahayd laakiin haddii loogu doodi lahay wuxuu ulud u doortay liana almuslimiina ajmacuu calayh wixii ka sokeena waa laisku khilaafay taasaa ka awood badan qultu waxaan idhi fain qaala laka haddii uu ku yidhaahdo fauluu maalkii saddex diyadii saddexdeedii midkeed ka mid ah yafdaxu waxau cuslaynayaa man qarimahu ninkii la yidhaha keligaa iska bixi waa cuslaynaya qultu yuqramu macahu aw canhu liannahu faadixun walaa yuqramu maa duunahu gayru faadixin qultu bimacnaa inamaa qultu waan iriyay yuqramu macahu waa lala bixinayaa aw canhu asiga waaba laga bixinayaa liannahu huludkaas faadixun culays weeyaan walaa yuqramu maa duunahu wixii ka hooseeyan lala bixi maayo gayru faadixin liannahu gayru faadix midaan culays ahayn weeyaan marka qultudaas meesha maku habboonaba sideedaba ama sida nusakhta kale ay qabto la yidhaahdo inamaa qultu waan waan iriyey hulukii waa lala bixinayaa maxaa yeelay wa inamaa qultu waan idhi yuqramu macahu uludkiiyaa lala bixina macnaha waxa weeyaan ninkii jaaniga ah le adiga wax bixi annagana waa kula bixinaynaa aw canhu waxaa weeyaan asiga maba lagu soo daraaya dadka kalea lacagta ka bixinay marka saas waxaa loo leeyahay liannahu uludkii faadixun macnaha haqiilun weeyaan cala nafs naftay kuay ku culus tahay walaa yuqramu lala gudi maayo maa duunahu waxa asiga ka yar xusna lala gudi maayo غayru faadixin لأnnahu غayru faadix ma cusla baa laleeyahi le wixiiba tulud ku yar adiga iska bix taas waxa weeyaan waa xuja imaamu shaafici ninkii maaliga u doodaya uu sii waayo qaala wuxuu ihi afara'ayta man laa maala lahu ilaa dirhamayni amaa yafdaxu an yaqrama الثuluثa wالdirhama fayabqى laa maala lahu ayb qaala ninkii wuxuu yidhi oo xanafiga ahay afa ra'ayta waxaad iiga warantaa man laa maala lahu niman maal lahayn ilaa dirhamayni laba dirham mooye amaa yafdaxuhu mu cuslaynaayo ninkaas an yaqrama hulutha huludka inuu bixiyo iyo wadirhama inuu bixiyo yacni wuxuu leeyahay waxa aada leedahay ninkii hulus bixiy waa cuslaana nin kastaba tabartiisa ay taag ugu tagta qodaxda ugu tagtaa baa la yidhaha waxaa laga yaabaa thuluth nin inuu ku culus yahay liannahu maalkiisa yar ninna waxaa laga yaabaa hal hal dirham bixiha dilira waa ku culus yahay liannahu waxaa laga yaabaa xoolo dhamowba intaas ka haysta marka maxaa la samaynaya marka waxaad leeay culayska waxaa culayska la meel ay ku egyihiin malah nin kastaba tabartiisaa celinayso waxaa laga yaabaa ninkan boqolka halaad inay ufududahay ninkaana hadir hal dirham waa ku culus tahay marka in la yidhaha ulukana waa culus yahay wixii ka hooseeyana waa fudud yihiin daliil ma aha ltaas waa hadal cad weeyaan afa ra'ayta bal iga waran man laa maala lahu ninaan maal lahayn ilaa dirhamayni laba dirham mooye amaa yafdaxuhu ninkaas kuma cuslo an yaqrama dirhamayn iska yidhaha fiicnaan lahayd uludka keligeed maaha dirham ninkii bixi la yidhaahdo soo laba dirham lahay hal dirham bixi hadii layidhah waa ku culus tahay oo fa yabqaa uu noqdo marka uu baaqi noqdo laa maala lahu maal niman lahayn uu noqonaya ara-ayta waxaad iga warantaa man lahu dunya cadiima nin adduunyo badan iska leh hal yufdixuhu hulu hal yafdaxuhu thuluth huluska ma cuslaynaya nin maal badan iska leh haddii la yidhaha hulukii maalkii iska bixi la ma ku adkaanaysaa jawaabti mayo waa marka looma dooran karo ugu dambaynti waxay noqonay looma dooran karo huludkiia lala bixina lianna waa culus yahay looma dooran karo maxaa yeelay culayskii waxaa weeyaan bixasabi ictibaari shaksi weeyaan ninna waxaa la arkaa huludki waa fududaan karaa ninna waa ku cuslaan karaa ayib faqultu lahu waxaanu iri bu imaamu shaaficiya markaan watee afara'ayta iga waran low qaala laka ninkaas maalikiga hadduu ku yidhaahdo huwa laa yaquulu laka ku dhihi maayo waalmru cindana ma dhahayo ilaa waalmru amarkii mujtamacun calayhi bilmadiina saaxiibkeenna markuu leeyahay ilaan waxuu soo dhaafay waxakaa anahu lmru cindahum annahu lmru cindahum inad huluudka lala bixiyo ninka jaaniga ah midkaasaa agteena laga yaqaanaa imaamu shaafici saasay ahayd imaam maalik saasuu yidhi markaasuu imaamu shaafici waxau ihi afara'ayta iga warrow low qaala laka ninkii maaliki hadduu ku yidhaahdo huwa maaligii laa yaquulu laka kuu dhihi maayo walamru cindana amarka annaga agteenna ee saas waayo ma dhahayo ilaa hadduu yidhaahdane walamru mujtamacun calayhi bilmadiina madiina saasaa lagu ijmaacsan yahay marka hadduu kaas kuu soo deliishta maxaad ugu jawaabi lahayd qaala ninkii wuxuu yihi markaan wاlmru اlmujtamacu qaala imaamu shaafici wاlmru اlmujtamacu calayhi amarka lagu ijtimaacsan yahay bilmadiinati lagu ijtimaacsan yahy oo madiina lagu wada go-aamiyo aqwى asaaka awood badan min min alأkhbaar اlmunfarida hadda waxaa weeyaan xuja calaa lisaani almunaadir baa la yidhaahdaa yacni imaamu maaliga wuxuu qabaa ijmaacu ahli lmadiinati waxdahum xuja ijmaacii aan soo sheegnay muxuu ahay itifaaqu jamiici lmujtahidiina ay ahayd laakiin imaamu shaafici eh, imaamu maalig ijmaac kalau qabaa oo wuxuu leeyahay maadaama madiina ay aheyday madiinada rasuulillaahi oo saxaabadii muhaajiriin iyo ansaar ay markaas u tahay wixii ayaga isku waafaqaan umantii kaloo buldaanta kala jiray inay raacdaa waajib ku ah buu leeyahy marka madaahibta kaloo saddexda way ku khilaafsan yihiin waxaa la leeyahay maa ajmaca calayhi ahlulmadiina laysa bixujatin calaa gayrihim maxaa lagu leeyahay dad badan oo saxaabo iyo taabiciin lahaa muduntii wada jiro oo ayaga kuwaas ayna ka fadli badnayn marka likowni ahlilmadiina xuja in la yidhahdo daliil sharci ma ah marka waxaa layidhi haddii uu ku yidhaahdo ninkaas amarka ah, reer madiinaa ku ijmaacay adigana saaad og tahay wamaa ajmacat calayhi ahlulmadiina aqwaa cindahum min alakhbaari almunfarida laakiin cinda alaakhariin imaam shaafici saas ma qabo khabar oo axaadiidta aaxaadka iyo ijmaac ahlilmadiina hadday isdiidaan sida sawaabka axaadiida la qaadanaya laakiin maalik wuxuu qabaa haddii xadiid oo khabar aaxaad lagu wariyey iyo hadduu khilaafo maa ajmaca caleyhi ahlulmadiina waxaa la qaadanaya ijmaaca ahlilmadiina lianna wuxuu leeya waa ku dhaqankii laga soo bilaaba nabiga noloshiisii ilaa yowmina haadaa arrintaasaan haynaa marka taasaa khabar oo ka yimid kuufa ama basra ama masri ka yimid saa ka qawi badan yuu qabaa marka calaa lisaanihi saas hadduu kuu daliishta ka waran alayidhi qaala ninkii xaniifiga wuxuu ihi fakayfa takalafa sow isugu dhibi markaan an xakaa lanaa inuu noo sheego aladcafa midka daciifka ah oo min alakhbaari almunfarida ninkaas maaliga markuu daliishanay axaadiiu soo daliishtay maahine akhbaar ahlilmadiina ijmaaceeda nooma daliishanin markaasay u dhici kartaa inuu akhbaar oo munfarida inuu daliishto oo wamtanaca uu ka reebtooma an yaxkiya lanaa inuu noo sheego alaqwa laazima midka qawiga oo laasimka oo min alamri اlmujtamaci calayh amarkii lagu ijtimaacay ah haddii ay jirto أهل ahlilmadiina muxuu noogu sheegi waayey ijmaaca ahlilmadiina fi hadihi اlmas'ala ou akhbaartii munfaridka ahay uu u daliishtay haddii ijmaac uu jiro fii nadarihi wa huwa aqwa min alakhbaari almunfarida marka inayn ijmaac ahlilmadiina aysan jirin baan meeshaas ugu qaadanaa buu leeyay ninkaan qulnaa waxaan idhi buu ihi imaamu shaafici fain qaala laka qaa'ilun hadduu ku yidhaahdo waa likhilati اlkhabari wa kahrati اlijmaaci can an yuxka hadalkii had dirtan waa isdhaafay lianna waxay ahayd markii hore qaala wuxuu uhi walamru lmujtamacu calayhi bilmadiinati aqwa min alakhbaari almunfarida oo macnaha imaamu maalik baa daliishtay ijmaac buu daliishtay waana ijmaac cala hulud sax waay marka qaala wuxuu uhi fakayfa takalafa an xakaa lana aladcafa min alakhbaari almunfarida tan marka calaa lisaani maaliki laguma dhihi karay liannahu imaamu maalik ma soo daliishanin adcaaf khabar oo munfarid ah bal istadalla bilijmaac aw biijmaaci ahli lmadiina in la yidhaahday marka waxaa laga yaabaa wuxuusan dhihin oo loo dhahay inay tahay oo wamtanaca an yaxkiya lana alaqwa laazima min alamri اlmujtamaci calayh tan marka waxaad moodaa marna inuu leeyahay muxuu ijmaaci u sheegtay marna uu leeyahay hadduu ijmaac jiro waa sheegan lahay laakiin hadda middaan dambe waxay ku caddaynaysaa fain qaala laka qaa'ilun ijmaaci wuxuu u xujaystay waa liqilati alkhabar axaadiida nebiga in la helo waa yaraanaysaa iyo wa kahrati alijmaaci can an yuxka ijmaaca in la sheegaa badan marka wuxuu ijmaaca u sheegtay oo akhbaartii munfaridda ay ugu aamusay liannahu ijmaaca la heli karaa inkastoo jumlada aada mooddo inay inay wax ka dhacsan tahay ayib wa anta adiga oo xanafi ah qad tasnacu midla haadaa midkan wax lamid aad sancaynaysaa fataquulu waxaad leedahay haadaa amrun mujtamacun calayh amarkaan agteenaa lagu ijmaacay saasaad leedahay asigan sidii oo kale kuu daliishtay ee maxaad ugu jawaabaysaa qaala ninkii xanafiga ah wuxuu uri lastu aquulu ma dhahay walaa axadun shaksina dhihi maayo min ahlicilmi haadaa mujtamacun calayhi midkan waa lagu ijmaacay ma dhahayo ilaa lima inuu u yidhaahda mooye laa talqaa aadan helaynin oo aadan la kulmaynin caaliman abadan nin caalim aad weligaa la kulmaynin ilaa qaalahu waa kuu sheega ijmaacaas laka adiga waxakaa wuxuu kaaga sheegayaa canman qablahu ninkii ka horeeyey oo waxaa ka mida ah ka duhru arbacun wa ka taxriimi alkhamri wamaa ashbaha haada wuxuu leeyahay aniga markaan ijmaac ku waxaan ula jeedaa ijma